bardhaac iyo badin baf kale lawaa abiyaa xumaantiyo baxmideeya weeyaan aqaysbortis weeye ubbilaa dhulkeena aqaysbortis weeye oo wacan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan raadiyaha kulmiye magaalada muqdisho kala habboon waa talaado labayolabaatanka bisha agoosto sanadka labada kun saddexiyo labaatanka wararka aan maanta idinkugu soo gudbin doono barnaamijka ciyaaraha waxaa qayb ka noqon doona arsenaal oo guushii labaad oo xiriira ka gaartay horyaalka brimer liiga maxamed saalax oo ka tegaya naadiga liverpool kuna biiraya dhankaasi horyaalka sacuudi carabiya waa tee kooxda uu ku biiraya ma kooxda ronaldo mise kooxa kale mise firmiin ayuu kula midoobi doonaa kooxdiisa cusub barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa manchester united oo iska fasaxaysa mason greenwood iyo lacagaha magdhowga ah ay siin doonta ciyaaryahankaasi ayaa barnaamijka qayb ka ah manchester united oo qarka u saaran inay gacanta ku dhigto ciyaaryahanka lagu magacaabo farati jalsiya oo heshiis la gaartay xidig u ciyaaro kooxda arsenal waa kuma xidigaasi barnaamijka ayaad ku ogaan doontaan manchester city waxa ay sameyneysaa saxiixyo cusub wararkaas iyo qodobada suuqa kaliibsiga ciyaartooyga wararka ugu waaweyn ayaa barnaamijka qayb ka noqon doona muddada hawada ku jira barnaamijka ciyaaraha waxaa farsameynaya salaad cabdulaahi anigu waxaan ahay luul maxamuud aadan ee mar kale soo dhowaada bilowno kulamada laga ciyaaray horyaalada premier league iyo weliba seeri eega habeenkii xalay ahaa horyaalka premier leaguga waxaa laga ciyaaray kulan dhexmaray kooxaha arsenaal iyo weliba crystal bales kulankan ayaana wuxuu ahaa kulan ay labada kooxoodba isku dhibtoodeen labada dhinacna ciyaar adag ay soo bandhigeen iyagoo inay goolal iska dhaliyaan ay ku adkeed labada dhinac oo arsenaal iyo weliba crystal bales ciyaartan ayaana waxay ahayd kulan kale oo xiisuu lahaa naadiga arsenaal oo doonaysay inay mar labaad kulankeeda labaad ee horyaalka brimer liaga ay guul gaarto maadaama kulankii hore ay guul ku furatay kanna waxay diyaar u ahayd ganaris inay guul ka keento iyadoo taasina ay u suuro gashay kooxda kubadda cagta arsenaal oo habeenkii xalay ahaa guusheedii labaad oo xiriira gaartay arsenaal ayaana qaybta hore ciyaarta waxaa lagu kala tegay kristal iyo arsenaal ebri eber qeybta labaad la isku soo laabtay labada dhinac wax gool way iska dhalin waayeen ilaa iyo markii dambe gaanaris heshay hal gool oo rigoora ah iyadoo binaltigaasna uu dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo odigaad daqiiqadii kontan iyo afaraad halkaas gool ayeyna arsenaal xalay ku badisay waxaana xusid mudan in gaanaris oo maaragtay habeenkii xalay ahaa uu ka qaatay kaarka reed kaarka la yirahdo ama roosaha xidiga lagu magacaabo timayasuu Daqiiqadii lixdan iyo toddobaad ciyaarta markay maraydo ayuuna Roosahaasi farta laga saaray ciyaaryahanka indhayarta ee kooxda kubadda cagta Arsenal oo ciyaara habeenkii xalay ahaa. xidigaas ayuu ku weyday ciyaartii ay la ciyaartay Crystal Palace iyo sidoo kale kooxda Arsenal wada ciyaareen. Daqiiqadii konton iyo afaraad ayaana Timiyasu xidiga daafaca uga ciyaara Gunners farta laga saaray calaamada Roosaha iyadoo kulmadu soo aadanayay waayi doonta naadiga Gunners sidoo kale dhankaas hadaan haddaan eegno horyaalka brimer leaga haatan brighton ayaa booska koowaad ku jirta labada kulanayna soo dhaafay webalse lix dhibcood ayayna haysataa man city ku xigto oo ayadana labada kulan lasoo dhaafay badisay arsenal sidoo kale labada kulan oo lasoo dhaafay webalse booska saddexaad ayayna ku jirtaa iyadoo lix dhibcoodna haysataa ciyaar xiiso badan oo adag ayayna xalayla ciyaartay kooxda kubadda cagta crystal bales haddaan eegno dhankaasii sareega waxaa jiray kulamo laga ciyaaray naadiga blogna iyo milan ayaana wada ciyaareen kulankan ayaana waxaa kusoo idlaaday laba gool iyo eber oo ay xalay ku badisay naadiga inter milan waa a c milan sidoo kale torino ayaa ciyaartay barbardhac eber eber ayaana ciyaartaasi ku dhammaatay Horyaalka sare eega ayaana sanadkan wuxuu yahay sanad kaloo aad u xiiso badan maadaama saddexdii xilli ciyaaraad lasoo dhaafay ay saddex kooxood oo kala duwan ku guuleysteen horyaalka sare eega dalkaasi talyaaniga maadaama juventus ee muddo badan horyaalkaasi kasoo maamulanaysay haatan waxaa laleeyahay mudaxileedkii juventus waa uu dhammaaday oo kooxo kala duwan ayaa xilli ciyaareedyadii lasoo dhaafay ku gala guuleysanayay horyaalka lagu magacaabo seere eega ee dalkaas talyaaniga sanadkan waxaa aad loo sugayaaba inay wacdareyn karto kooxda kubadda cagta roma uu tababaraha u yahay tababare jor tababaraha lagu magacaabo murinho oo kooxdiisa sanadkan la fahamsan yahay inay wacdaro dhigi karto islamarkaana mar kale horyaalka ay qaadi karto sannado kadib maadaama xagaagii lasoo dhaafay ee naadiga naaboli ciribtirtay soddon iyo saddex sano oo maaragta horyaalka seere eega aysan qaadin ugu dambeyntiin ay soo afjartay sanadkanna waa sanad kale horyaalka seere eega uu xiise leeyahay kulamadaas ayaana habeenkii xalay ahaa laga ciyaaray fiorentina ayaa booska koowaad ku jirta oo balse kulankii lasoo dhaafay saddex dhibcood ayay haysataa juventus iyo sidoo kale napoli iyo ac milan iyo atlanta dhammaantoodba min halkii kulan waa ay badiyeen horyaalka seere eega ee dalkaasi talyaaniga sanadkana seere eega waa sanad la sugayo maadaama uu xiise gaara ah leeyahay iyadoo laga dhowr sugayo kooxda kale ee la sugi doonaba inay maaragtay koox cusub mar kale ay qaadi karto horyaalka seere eega roma ayaana aada loo filayaaba sanadkan inay wacadareen karto iyadoo horyaalkaasina tartan adag oo jiro ciyaaraha maanta la ciyaaraya haddaan eegno kooxda almasar lagu magacaabo ee horyaalka sacuudi ayaa caawa ciyaari doonta laba saac iyo labaatan markay saacadu tahay kooxdan ayaana waxay la ciyaareysaa naadiga lagu magacaabo al-shabaab alhilaal kulankan ayaana caawa laba saac iyo labaatan soo geli doono kulankan ayaa wuxuu ka tirsan yahay tartanka lagu magacaabo a f c champions league oo caawa dhankaasi sacuudiga laga ciyaari doono waana ciyaaro xiiso leh iyadoo kooxda kubadda cagta almasar labadii kulan ee lasoo dhaafay horyaalka laga badiyey caawana kulan kale ayaa laga dhowr sugayaaba oo ay ciyaari doontaa kulankan horyaalka ma ahan balse waa tartan lagu magacaabo a f c champions league markaan eegno kooxda kubadda cagta baris saint german ee dhankaasi faransiiska ka dhisan ayaa waxay real madrid ku boorinaysaaba qiimaha ugu hooseeya ee go'aamisay inay ku fasaxdo ciyaaryahanka lagu magacaabo keliyan embabe kaasoo caddeeyey inuu gebi ahaanba iskaga tegayo kooxda b s g xagaaga haddii uu dhammaysto ciyaaryahankan ayaana kooxda waxauu ka diidayba inuu u saxiixo heshiis cusub maadaama uu qandaraaskiisa idlaanayo xidigan ayaa waxuu rabaa inuu aado dhankaasi real madrid kooxda b s g ayaana waxay doonaysaa inay xidigan lacag siisato inta maaragtay si firiiya ay ku fasixi lahayd xagaaga soo aadeen baris saint german ayaana waxay rajo ka qabtaaba in embabe uu ogolaan doono maaragtay inuu lacag ee eh, maaragtay ku bixiso islamarkaana maadaama xiddigan oo diidanaa inay iska gada xilli ciyaareedkan oo uu ku adkaystay in xilli ciyaareedka halka xilli ciyaareed ee u dhiman uu dhammaystan doono kadibna uu frii ku bixi doono balse b s d ayaa gebi ahaanba taasi iska diiday waxayna ku qancisaa isaga iyo weliba real madrid in suuqa kaliibsiga gabagabadiisa ay maaragtay baris int german ee real madrid farta ka saarto xidigaani maadaama uu ku adkaystay inuu kooxda iskaga tago si kasta ay ugu qancimaageen maageen inay heshiis cusub saxiixo kalyan embabe waa uu ka diiday kooxda b s g nin meel u cad waxaa layiri meel u madow waxaana xilligan u cad inuu ku biiro dhankaasi real madrid horyaalka la liiga hada dalka Spain kooxda reer Faransa ayaana haatan waxaa la sheegayaa in Real Madrid ay ku wargelisay inay eh, xiddig lagu magacaabo Kylian Mbappe ay ku iibin doonin lacag ka yar 250 milyan oo euro PSG ayaana waxay sheegaysaa in xiddigaani ay 250 milyan ku fasixi doonto naadiga reer Spain ayaa iyagana xidigan doonaysa inay gacanta ku dhigto Real Madrid ayaana waxaa laleeyahay waxay diyaar la tahay lacag gaaraysa boqol iyo labaatan milyan halka b s g na ay doonayso laba boqol iyo konton milyan farqi lacag weyn ayaana labada kooxood u dhexaysa sidoo kale xidigan ayaa waxaa laleeyahayba naadiga al nasar iyo sidowaa madaxweynaha kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo naasir al khaliifa iyo mas-uuliyiinta kooxda sidoo kale naadiga b s g ayaa waxaa laleeyahayba waxay diyaar u yihiin in xidhigaan lacag laba boqol iyo konton ka yar aysan ku fasixin iyadoo real madridna ay ku adkaysanayso boqol iyo labaatan milyan kaliyan ambaaba ayaana muran badan waxuu ka dhaliyay suuqa kaliibsiga ciyaartooyga kadib markii uu ku adkaystay inuu ka tegayo kooxda b s g ee horyaalkaasi faransiiska ka ciyaarto isagoo diyaar u ah inuu ku biiro naadiga real madrid ee horyaalka laliigaha dalka Spain haddaan eegno xidiga qadka dhexe uga ciyaara Manchester City iyo xulka qaranka England Calvin Phillips ciyaaryahanka lagu magacaabo ayaa waxa uu caddeeyay amaba Liverpool u caddeeyayba in la inuu doonayo inuusan kooxdiisa inuu doonayaba kooxdiisa cusub ee waa kooxdiisa Manchester City ayuu waxaa laleeyahay xidigan uu doonayaa inuu sii joogo kadib markii tababaraha georgian colob la yiraahdo ee naadiga liverpool oo isku dayay in xiddigan uu soo qaato isla markaana uu doonayaba inuu gagada anfield keeno kana soo qaato kooxda manchester city xiddigan ayaa toddobayilabaatan jira manchester city u ciyaara konton milyan oo gana ayayna kaga iibsatay leeds united xagaagii hore iyadoo muddadii koobneed uu joogay garoonka itihaad wuxuu kula guuleystay kooxdiisa manchester city koob waaweyn ay qayb ka yihiin champions league premier league iyo fa a ka inkastoo kursiga kaedka xidigan uu waqti ku qaatay kooxda kubadda ah cagta manchester united oo manchester city ayuuna xagaagan kula guuleystay afar koob marka lagu daro super suberkaabkii ay safilia kasoo qaadeen ciyaaryahankan ayaa dhaawac dhanka garabka ahaa muddo dhowr bilooda u jiifay waxaana taasi keentay inuu lumiyo amaba ay lumiyo maaragtay tababara baab guardiola uu kalsoonidii ku qabay xilligaani ay burburto haddana saddexdii ciyaarood ee saddexdii xili ciyaareed ee cusbaa uuna dheelin ciyaaryahankani ciyaarihii lasoo dhaafay siduu sheegay wariyahawaa wariyaha ciyaaraha faaleeya liverpool waxay diyaarisay dalab ee u gudbisay naadiga manchester city si ay uga soo qaadato ciyaaryahanka calvin philips hase yeeshee ciyaaryahankan ayaa waxa ku dhibaatoon doonaaba sidii uu maaragta u qancin lahaa kooxdiisa manchester city philips ayaana doonayaba in uu sii joogo manchester city intii uu aadi lahaa dhankaasi liverpool iyadoo la sheegay in liverpool ay dooneysaba in ciyaaryahankani ay gacanta ku soo dhigaan balse xidiga haatan waxaa laleeyahay wuxuu isku dayayaa inuu naadigiisa manchester city booskiisii uu dib uga soo ceshtay islamarkaana uu boos ka helo kooxda kubadda cagta ee manchester city iyadoo liverpool xidigan ay aada u doondooneysa haddana waxaa laleeyahay ciyaaryahankan waa uu iska diidayaa in maaragtay oo aada dhankaasi liverpool wuxuuna isku dayayaa inuu maaragtay usii jooganaayada manchester city haddaan eegno xaalka kooxda chelseana waa uu sii xumaanaya ayaa laleeyahay waxaana soo cusboonaanaya dhaawacyo cusub oo maaragtay xidigaha kooxda chelsea laga soo warinayo tobar bujatino ayaana labadii kulan ee ugu horeeyaba horyaalka premier leaga kulanka u dambeeyey saddex gool iyo hal ayaa kooxdiisa lagu garaacay halka kulankii koowaadna barbardhac ay la galeen naadiga liverpool chelsea ayaana haatan weli waxay u muuqataaba in xidigaheeda aysan isla maaragtay isla qabsan iyadoo tafaraaraq aada u weyn uu labada xidigayaasha amaba xidigaha kooxda chelsia uu haatan ka dhexeeyo naadiga chelsea ayaana waxaa lasoo warinayaaba in iyadoo horay dhaawac uga maqnaa xidigii kabtanku ah ee lagu magacaabo ris jemes in haddana mar kale haatan uu dhaawac soo gaaray jikuameka waxaana la sheegayaa in xidigan lagu magacaabo jikuameka uu garoomada ka maqnaan doono muddo kadib markii uu dhaawacmay kulankii westham iyo weliba chelsea ay wada ciyaareen oo saddex gool iyo halka looga badiyey naadiga blues ciyaaryahankan ayaana dhaliyey goolka kaliya oo ay chelsea dhalisay kulankii westham iyadoo xidigan la saadaaliyeyba in uu garoomada ka maqnaan doono muddo oo lix toddobaad ku dhowaada jukuwameka ayaana ah xidiga labaad ee ka dhaawacan kooxda chelsea oo dhaawac ku weyn doonto iyadoo horey uu u dhaawacnaybaa ciyaaryahanka lagu magacaabo enkuku oo ah xidigu cusub ee kooxdan soo qaadatay haatanna mar kale waxaa la leeyahay waxaa dhaawac soo gaaray kikwomeka oo dhankaas iyo jilibka dhaawac ka soo gaaray lix toddobaad ayaana la sheegayaaba inuu garoomada uu ka maqnaan doono dhanka kale haddaan eegno kooxda brighton ayaa waxaa laleeyahayba ee si baas uga digtay kooxda chelsea kadib ceebtii moses kasaydo ee kulankii u horeeyeyba oo kooxda u saftay kasoo gaartay ciyaaryahankan qadka dhexe ee kasaydo lagu magacaabo ayaa bedel kusoo galay kulankii ay wada ciyaarayeen westham iyo chelsea bin jelwal ayaa lagu bedelay qeybihii dambe ee kulanka xidigan ayaana kooxda daqiiqadii lixdan iyo koowaad markii ciyaarta mareyday lasoo waxuu keenay barigoore taas oo rigooradaas uu ku caawiyeyba kooxda kasoo horjeeda chelsia ee westham rigooradaas oo ugu dambeyntii gool loo bedelay saddex gool iyo hallan chelsea looga dhigay kulankaasi xidigan ayaana aada loo dhaleeceynayaaba in markii kulanka u horeeyeyba uu chelsea u saftay in wax fiican uusan sameyn islamar mar ahaantaana uusan qancinba kooxda kubadda cagta chelsea iyo taageerayaasheeda inkastoo kulankiis u horeeya uu yahay qalqal ayaana inta badan xiyaatooyda kooxda kubadda cagta Chelsea xidigaha ku cusub kulankooda ugu horeeya ama daqiiqadaha ugu horeeya ee ciyaaraan inta badan waxaa laleeyahay dabeecad ayay u tahay inay saas u qalqalaan balse kulamada soo aadan ayaa laga dhowr sugi doonaa naadiga Brighton ayaana barteeda X ee horey loo yaqaanay Twitter-ka waxay kusoo qortay dhammaan iibku waa kama dambeys ma jirto wax lacag celis ah ama kalaabasho ah taas oo ugu diganayso ama ay ugu diganayaanba naadiga jalsiya kadib xidigan maadaama kasoo bixiyeen lacago aada u waaweyn oo boqol shan iyo toban milyan ay kusoo gateen xidigani brighton ayaa waxay twitterka kusoo qoraysaaba kalaabasho ma jirto lacag celis ahna ma jirto maadaama xidiga uu daqiiqadihii u horeeyay kooxda u ciyaaray uuba maaragtay guuldaro u horseeday brighton ayaana waxay ku maadeysanaysaaba naadiga jalsiya oo ay ku leedahay lacag celisna ma jirto ee heshiis laga laabanayo ma jiro hadi ku taagnaata camal balse wax waliba waa bilaaw oo xidigan daqiiqadihii ugu horeeyay ayuu kooxda u ciyaaray waqti badan ayaa u dhimanayaa leeyahay kulamada soo aadan ayaana chelsea laga dhowr sugayaaba in ciyaartooda ay isfahmaan islamarkaana ay isla qabsadaan sans on fait le show. dhinaca naadiga ganaris ayaa waxaa laleeyahay waxay ka walaacsan tahayba in saxiixeeda cusub ee xagaagan kooxda kusoo direen xiddiga lagu magacaabo julian timber uu dhaawac halis ah ka soo gaaray jilibka kulankiisa sabdidii ay la ciyaareen nottenham forest timber ayaana kulankiisii ugu horeeyay uu ciyaaray naadiga ganaris isagoo forest la ciyaaray isla markaana dhaawac kulankaasi uu kasoo gaaray xiddiga daafaca ka ciyaara ayaa la bedelay qaybtii dambe ee ciyaarta sabab la xiriirta inuu dhaawac dhanka jilibkaas ah soo gaaray timber ayaana wuxuu maray baaritaano badan oo ay ku sameysay kooxda si loo xaqiijiyo dhaawac soo gaaray inta uu la egyahay iyo muddaduu kusoo kabsan karo iyadoo arsenaal la sheegayaba haatan inay ka walwalsan tahay xaaladda xidiga uga ciyaara dhankaasi ee daafaca islamarkaana kooxda ku cusub dhaawaca soo gaarana uu yahayba dhaawac halisa muddo badanna ay ku waayi karto naadiga gaanaris manchester united haddaan markaan eegno waxay xiiso muujinaysaaba xidig u ciyaaro kooxda b s g ee lagu magacaabo marco ferrati siday sheegayaan wararka ka imaanaya dhankaasi faransiiska b s g ayaa doonaysa inay iska iibiso ferrati ka hor intuusan xirmin suuqa kaliibsiga xagaagan dhankaasi horyaalka sacuudi carabiyana xidigan waa laga doondoonayaa oo naadiga al hilaal ayaa isku dayeysa inay xidigan hesho Kooxda reer Sacuudi ayaana waxay diyaar la taala leeyahay lacag gaaraysa lixdan milyan oo yuuro si ay u qaadato ciyaaryahan Marco Ferrati b s g ayaana diyaar u ahaa la leeyahay balse wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in xidigaani ay xiiseynayaan kooxa ka ciyaara horyaalada Yurub man united ayaa qeyb ka ah kooxaha xidigan xiiseynaya sidoo kale weeraryahan naadiga la yiraahdo Bayern Munich ayaa ciyaaryahankani xiiso u muujinaysa inay gacanta ku dhigtana dooneysa Manchester United ayaa waxaa la leeyahay waxay meesha ka saari karin inay dooneysaba in xidigan ay gacanta kusoo dhigto islamarkaana ay doonayaan in qadka dhexe ay xidigo u helaan iyadoo ma united sidoo kale horey u dooneysay xidigo badan oo qadka dhexe ka ciyaara uu qeyb ka yahayba xidiga ee reer morocco haddana waxaa la leeyahay manchester united ayaa mar kale Ferrati dhankiisa eegayso oo isku dayaysa inay soo qaato Ferrati ayaa koob iyo tobankii xil ciyaareed ee lasoo dhaafay oo u ciyaaray naadiga b s g tababare Luis Enrique ayaa haatanna kooxda tababaro cusub ah oo xagaagaana gacanta ku dhigay xiddigaas soddon jirka ah ayaana waxaa la warinayaaba in b s g ay xagaagaani diyaar u tahayba inay iska fasaxdo ciyaaryahan ferrati manchester united ayaana waxaa la rumaysan yahay inay haatan u weecatay dhankaasi ciyaaryahanka ferrati iskuna dayeyso inay soo qaadato dhammaana haddaan eegno tartankii loogu jiray saxiixa xidiga qadka dhexe uga ciyaaro xulka qaranka marooka iyo kooxda horyaalka talyaaniga ee fiorentina sofyan amrabaad ayaa waxaa u muuqataba in lagu kala calaf qaatay waxaana haatan qarka u saaran kooxo haatan wada wadahadallo toosa kula jirta naadiga fiorentina liverpool iyo manchester united oo ka ciyaara horyaalka brimer leaga ayaana xidigan ku dagaalamayay iyadoo haatan la sheegayo in manchester united eh, sida la filayaba tartankan ay iskaga hartay kadib markii ay iskaga hartay barcelona oo sidoo kale xidigan horey u doondooneysay ciyaaryahankan ayaana waxaa laleeyaaba haatan eh, liverpool ayaa maaragtay aada ugu dhowaaneysa oo isku dayeysaba inay la naadiga lagu magacaabo fiorentina